شرحا يفهم ما ينصب الفعل وما قد يجزم فتنصب الفعل سليم أولا وكي وإن شئت لكي لا وإذا والنصب في المطال كالسليم فانصبه تشفيقي لتسقيم واللام حين تبتدي بالكسر كمثل ما تكسر لام الجر باب العدد هذا كان باب العدد عدد باب كيسي وهي halkan waxaan ka gelaynaa cadad cadad waxaa la yidhaha la yidhi maa saawaa nisfa majmuuci xaashiyatayhi sufla wاlculyaa alqariibatayni aw ilbaciidatayni cala sawa cadad waxaa la yidhahdaa maa saawaa nisfa majmuuci xaashiyatayhi labada dhinac cadadka ka xiga wixii barkood le-eg dhinaca ka hooseeya asufla iyo walculya dhinaca ka sarreeya labadaas dhinac marka laysku daro barkood wixii le-eg aa la yidhaahaa le bal hadda saddexan ka soo qabanayna saddex maxaa ka hooseeya labo maxaana ka koreeya afar isku dar laba iyo afar lix saddex sow barkeed maaha labada xaashiyo marka waxaa lagu yidhi labada xaashiyo midda ka korayda midda ku dhow amase labada xaashiyo xaashiyada ka korayda oo aan ku xigina kasii sii iyo xaashiyada ka hooseyda midda ku xigta midda ka hooseyda saddex maxaa ka hooseeya labo laba xaa ka hooseeya xaashiyada fog aad marka hal kor maxaa ka xiga afar maxaa kasii sii sarreeya shan shan iyo hal isku dar lix saddex waa barkeed weligiis cadad waa saas ah. waxa weeyaan labadiisa xaashiyo laba tashi ama labada kuxiga ku dhig ama labada ka fog ka dhig kaliya waxaa la rabaa inaad sinto oo labada xaashi isku qadar inay isku jireen ah, bis barkeedu leegi cadadkaasaa la yidhaahda ah, oo hadda shan haddaan idhaahno shan maxaa ka hooseeya afar maxaana ka koreeya lix isku dar afar iyo lix toban shan waa barkeed haddana laba xaashiyo oo kasii fog aad shan maxaa ka sii hooseeya xaashiyada fog saddex maxaana ka koreeya xaashiyada fog toddoba iyo saddex isku dar toban shan waa barkeed saas w cadad waa kaasa cadad kaasaa la yidhahdaa qaalay yidhaahdeen marka waxa weya hadda waaxid marka asagu maahan cadad ee iska baabu taqliib waa la iskaga dar xaashiye ka hooseyda male laakiin taas lafteeda waa waa la diiday waxa la xaashiye ka hooseyda waa hal barkiis hal barkiis a ka hooseydaal hal barkiis hal barkiis Ah, maxaana ka koreeya hal iyo bara ka koreeya iskuda hal iyo bar iyo hal barkiisa laba soo maaha waaxidna waa barkiisa eh, marka waa kaasaha la yidhi cadad waay baabulcadadi cadadkii baabkiisa haada maxalu haddii lagu yidhi cadad hamoodin xisaab meesha in lagu barana lafdiga carabiga sida loogu dhawaaqa lagu bara bis naxwa saasay ka hadashaa ee xisaab ku dhufaya kajar ka sugi baabulcadadi haadaakanu baabulcadadi cadadkii baabkiisi weeye wa in nataqta haddaad dhawaaqdo bilcuquudi biasmaai aaxaadi alcuquud cuquudda mufradyaalkooda magacyaalkooda haddaad ku dhawaaqdo filcadadi cadadka dhexdiisa xalay cuquuddu ahaatay fandur fiiri ila almacduudi ilaa mufradi lmacduudi kan la tirina mufradkiisa fiiri luqiita ilaahow lagula kulmiya arashada toosnaane faabit sug alhaaha taniiskii sug maca almudakari maca almacduudi macduudkiila jirkiisa macduudka almudakari oo la labeeyey waxdif ey waxdif haa haadii xadaf maca almu'anasi maca almacduudi macduudkii la jirkiisa macduudka almu'anasi la dhadigeeyey mu'anadkii almushtahiri ee caanbaxay taquulu waxaad leedahay lii waxaa ii sugnaadeen khamsatu aswaabin shan maro maryahaasoo judadin cusub wasmun u hogaami lahaa lihinda tiscan sagaal u hogaami sagaalkoo mina nuuqi hala ah wa qud-una wad adugu oo markaas hogaanka u qabo wa in nataqta haddaad dhawaaqdo bilcuquudi cuquudda laba macnaba loo isticmaalaa casharatun cishruun alaauun kuwaasaa waxaa la dhahdaa cuquud ilaa tiscuun laga gaaro haddii marka saas la yidhaahdo waxay noqonaysaa laba mudaafa meesha taxadfun la yidhahdo maxaa yeelay hadda waxaa laga hadlayaa ma ahan cuquudi ee waa mufradka waxa weyn caqdiga oo waxaa laga hadli rabaa meeshaan alaaatun arbaca hamsa kuwaasaa la rabaa in laga hadlo marka laba mudaaf inaan soo qadarnayn oo nidhaahno waa in nadaqta haddaad ku dhawaaqdo bilcuquudi biasmaai aaxaadi alcuquud cuquudda mufradyaalkooda magacyaalkooda filcadadi cadadka dhexdiisa xalay ahaadeen waxaa kaloo dhici karta maanta cuquudda isilaax ulama jeedo isilaaxii ahaa cuquud waa casharaad casharun cishruun alaauun kuwaasaa la idhaha cuquud ulama jeeda wuxuu ula jeedaa cadadka aaxaadahay ula jeedaa waaxid inain alaaa arbaca kuwaas ula jeeda sababtoo ah cadadka marka la tirinaa faraha la guntaa liannahum yacqiduuna asaabica cinda caddiha markay tirinayaan waaxid inain alaaa arbaca hamsa sita sabca amaaniya tisca cashara farahay laalaabaan liannahum yacqiduuna inda acaddi cinda alcaddi liannahum yacqiduuna alasaabic cinda alcaddi marka la tirinaa faraha la laabaan idan cuquudada mufradiyaalka iskaga rid maanta oo waxaa loola jeedaa waxa weeyaan waaxid inayn alaaa arbaca ilaa cashara loola jeeda waana xaqiiqo taasa maanta laga hadla mudaaf marka looma baahna markaas in naطaqta haddaad dhawaaqdo bilcuquudi tirayaalkii haddaad ku dhawaaqdo iska dhe filcadadi cadadka dhexdiisa xaalay ahaadeen fandur fiiri ila almacduudi ilaa mufradi اlmacduudi meesha laga fiiriyo ismucadadkan meesha laga fiiriya marka la raba in mudakr laga dhigo ama muanaf waa mufradkiisa hadduu jamc yahay hadduu jamc yahay mufradkiisaa la fiiriya haduusan jamc ahayn ha shayga la tirinayo macduudka shayga la tirinayo macduudka mufradkiisaa la fiiriya ismucadadkan inaad waxaa rabtaa mudakr ka dhigto ama aad muanaf ka dhigto marka waxaad la rabaa inaad fiirido waxa weeyaan macduudka la tirinaa maahan ismucadad macduudkiiaad fiirine macduudkana waxaad ka fiirinaa mufradkiisa jamcaysa lama fiiriyo hadduu yahay jamac ma la fiiriyo waxaad fiirinaya mufradkiisii mufradkiisii haddii uu noqdo mudakar iyo hadduu noqdo muanad halkaasaad ka xugminay jamcnimada la fiirina laakiin shaygu hadduu yahay ismu jinsi jamci ah ama ismu jamc uu yahay daatadiisaa la fiiriya mufradkiisii lama fiiriyo ismu jamc isagaa la fiiriya ismu jinsiga jamcigana isagaa la fiiriya amaa jamca caadiga ah oo sida jamcu tagsiirka oo kaleeto waxaa la fiiriya mufradkiisii mufradkaasaa mudakarnimada iyo muanafnimada laga fiirina marka fandur fiiri ila almacduudi ilaa mufradi lmacduudi shayga la tirinaayo shaygaas mufradkiisa fiiri luqiita ilaahu lagula kulmiyo arshada toosnaa qowlkaaga iyo ficilkaagaba xaqa allaha waafajiyo oo hanuunka qalbiga allaha kaaga rido ee isha u biryaneeyo fiiri faabit sug alhaa hada waxaa loola jeedaa taa taniidku maxaa yeel ha waxaa loogu magacaabaa liannaha tubdalu haaan cinda alwaqf raxmatun waxa weeyaan amase waxa weya shajaratun shajara alaley soomaa marka lagu joogsanaa liannaha tubdalu haaan cinda alwaqf marka lagu joogsanayaa ha loo bedelaa saas darteeda haau taniisa la yidhahdaa marka maxaa yeel marka lagu joogsanaa marka waa ta wa faabit sug alhaa ha taniidkii sug maca almudakari maca macduudi macduudkii la jirkiisa macduudkii almudakari oo la labeeyey waxdif xadaf ey waxdif haa hawtamiidkii xadaf maca almu'anati maca almacduudi macduudkii la jirkiisa macduudkii almu'anati la dhadigeeyey mu'anafkii almushtahir caan baxay waxa weeyaan haddii ismulcadadku uu yahay alaaa laga bilaabo ilaa cashara biidkhaali haaya haayada ku dar casharada ku dar ka bilow alaa casharana ku dar ilaa cashare laga gaaro ismulcadadku midkaas hadduu yahay cagsulqiyaas wax la ydhahdo ku socda cagsulqiyaas uu ku socdaa cagsulqiyaas waa maxay yudakaru maca almu'anasi wa yu'anasu maca almudakari cagsulqiyaas wey waxa la tirinaa hadday yihiin mudakar mu'anasaad ugu dhawaaqi ismulcadad hadda waxa weya aswaab mufradka fiiriya la yidhi aswaab mufradka waa maxay awbun waa mudkr soo maaha amsatu ale tasku dar maad mudkri amsatu awaabin aad leedahay fiiri hadda layaal akrina layaal habeenadii mufradki xuu ahaa ma mudkr mise muana waa muana laylatun soo maaha haye waxay leedahay sabca layaali tada ka dayni maxaa muana aad akrina sabca layaalin aad leedahay sabca layaalin sabca kuma dhihi kari ta kuma dari kari maxaa ile waxa la tirinayaa ah mu'anac mar hadduu mu'anac yahay waana faada ka dayda waa cagsul qiyaas qiyaaska cagsigeeda loo socaa haye ayaam mufradkeedii fiiri waa muanasan soo mudakr waa mudakr soo maaha yawmun wa amaaniyata ayaamin ala taasku dare amaaniyata ayaamin amaaniyata ayaamin cagsul qiyaasa u soceen rag markaa tiradeed waxaa leedahay alaaatu rijaalin dumar markaa tirada maxaa leedahay taadaad ka dayne alaau niswatin cagsulqiyaasaad ku wade casharadaana saas wey ilaa haddaan cadad kale aan la korsin casharada ee ay keligeed tan kaleeto waxa weeyaan tamyiiska cadad ism cadad tamyiis u baahan yahay tamyiiska mudaaf ilayhiyaad uga dhigee asagoo jamc majhuur ah waxaa leedahay alaaatu rijaali alaaatu rajul dhimayd alaaatu rijaalin khamsatu aswaabin waa jamc majruuraad ka dhige ilaa ka gaarto casharatu rijaalin jamacna waa ka dhige majruurna waa ka dhige tamiiska min lagu jiraana waa u banaantay mararka gaba sida wasm lahaa tiscan min annuuqi oo kale mintaas bayaaniyada la gelsha saasaa haalib ama marka waxa way cagsul qiyaasaad ku wadid waxaadna u idaafayna tamyiiskii oo ah jamac majruur sidaas waxaa khilaafsan waaxid inain iyo maa kaana calaa wasni faacil iyo lafdu cashara idaa rukiba macaha hayruha afartaasaa khilaafsan waaxid iyo inain weligood qiyaasay ku soconayaan waaxid iyo inain iyagu qiyaasay ku soconayaan ama keligood ha ahaadeen mufrad ha ahaadeen ama cashara ha la korsiiyo qiyaasay ku soconaya oo waxay leedahay markaad rag tirinaydo waaxidun aad leedahay hal markaad gabar tirinaydana dumar tirinaydana waaxidatun aad leedahay qiyaasay ku soconaya xataa cashare haddii la korsiiyo waa saas xoogaa lafdigaa la bedela oo cashare marka la korsiiyo waaxid waxaad u bedele axad casharaad waaxid marka cashare lagu daro xaa loo bedelaa axadda waaxidatuna marka cashare la korsiy waxaa loo bedelaa ixda ixda cashara leeda qiyaaskaas ayna ku soconayn qiyaaskaas ayna ku soconayn waa waaxid iyo iyo inayn waxaa kaloo qiyaas ku soconaya ismucadadka faacil ku socda alaaatun bal faacil ku keen aali raabic khaamis saadis saabic aamin taasi caashir marba haddaad faacil ku keento qiyaasu ku socona ah. oo rag markaa tiraado aaliun aad leedahay rajulun aaliun nin sadexay aad leedahay markaa dumar tiraydabana waxaa leedahay imra'atun aaliatun oo saddex ka dhigayda marka haddii faacil lagu keeno qiyaasu ku socona waxaa kaloo qiyaas ku soconaa casharada haddii la korsiiyo cadad kale axad cashara rajulan ad leedahay rag markaa tirada axad cashara ad leedahay ta ku dari mayd haddaad dumar tirada maxaad leedahay ixdaa cashara ixdaa casharata imraa ixdaa casharata wayada shinka waa reebi markaad muana tiraydo maxaa leedahay inataa casharata inataa cashrata cash shinka waa reebi ragga markaa tiraydana waa fadxine أحد عشر كوكبا سمع أحد عشر كوكبا فانفجرت منه اثنتا عشرة فيه فانفجرت منه اثنتا عشرة عشرة سو مرة بنا أيضا هاي أحد عشرة شينكو فتحسين مركا مركا أي أعطاء كدر صدم أنا ترايضه شينكا وفيبي مركا أعطاء كدر عشرة تراهدنا شينكا وفتحيني على لقة الحجاز التي نزل بها القرآن waa luada luada iyaga waa reer tamiim ayagu waxay leeyihiin marka tada lagu daro ashir ay leeyihin ashirata ay leeyihin ashirata oo hoos dhiganaya ashirata ay leeyihin ayagu idan marka maxaa qiyaas ku socona waaxid inain maa kaana calaa wasni faacil wa ashara cinda tarkiib afartaasuna qiyaasay ku soconaya taquulu waxaad leedahay lii waxaa ii sugnaadeen khamsatu aswaaqin shan maro hadda fiiri tan waxa la tirina waa aswaaq waa jamac mufradka maxduudka fiiri waa thawbun waa mudaker haddaba maada mudaker yahay xagsulqiyaas kuwa khamsatu taa ku darmarka khamsatu aswaaqin jamac majruurana ka dhig jamac majruura ka dhig maryahaasoo judadin cusub wasnun hugaami lahaa lihinda gabadha hinda layraa u hugaami tiscan sagaal u hogaami sagaalkoo min annuuqi hala ah fiili marka hadda waxaa la tirinaa waa nuuq waa jamcu naaqatin mufradka fiili jamcu naaqatin naaqatunna waa muanaf soo maahan taada kada marka hadaad ay muanaf tahay waxay leedahay tiscan aad leedahay ta oo kadina tiscata ma dhigi karti waxaa yale waa cagsu lqiyaas waqud u hogaami inta xarig uga xirto gafuurka adugu uwa waqudana waa wadidii waxa wey wasnuna hogaanka ugu xidh wey hmm. wasnu muu hogaami lahaa lihinda tiscan sagaal sagaalkoo min anuuqi halaa oo dhibaada loo siinaa soo ma jeedid waqud una wad adugu hogaami dhibaad yaa yaqaan adigu waa garanaya waa la gara dhibaad waxaa la idhahdaa gabadha reerkay ka dhalatay markaa nina qaba markay reerkay ka dhalatay aad xoolaha lasoo siiya sagaal alaaba lasoo sina reer miyigu gacan fiican wax ku bixiya moodan sia reer magaalko waayahay wain dakarta alcadad almurakaba wa aladi stawjaba allaa yucraba wain dakerta haddaad sheegto alcadada cadad cadadka almurakaba layskorsiiyey halkaas bilmunaasaba wuxuu ugu dari jiray aan rajaynaa tamyiiska meelahaanu ku sheegi jiray tamiiska oo mia iyo heli waa mufrad majhuula waxaa leedaha miatu rajulin alfu rajulin idan marka tamiiska cadad iscadadona saasu kugu dhamaado maxaa yeelay horta waaxid iyo isnayn laguma daro tamiis ma banaana in la idaafeeyo waaxid iyo isnayn lama yidhaha waaxidu rajulin maba la yidhaha carabi maana lagu leeyahy maxaa yidhaha waaxid waxaa la yidhaha markii lagu dhawaaqo laba shay faa'iideynaya xagga cadadka mid inuu yahay iyo inuu nin yahay wa la tirina mudakri lafdigan bisaaba kuu faaidayna looma baahna tamiis marka maba loo baahno inayna waa sidoo kale oo hadday dumar yihiinna maxaa leedahay inatayni hadday mudakar yihiinna maxaa leedahay inaani luqatu tamiimna waxay leedahay intani marka intani inatani waa laba luqo waa isku mid muanafka lagu tirina mudakerkana inaani wey ayaga lama idaafay labadaas maxaa ku xiga ilaa laga bilaabo waxa weeye alaaa ilaa cashara laga gaaro waxa weya tamyiiskoodu waana jamac waana majruur ah. waxaa ku xiga tamyiiska cashara iyo inta la korsiiye axadda ah, cashara laga bilab ilaa tiscata cashara tamyiiskoodu waa mufrad mansuuba waana mufrad waana mansuub axadda ah, cashara kowkaban wixii loo gaaro ishruun ilaa tiscuun mudakri muana waa isku mid waxaa leedahay ishruuna rajulan ishruuna imraa ma kalele mudakri muana cuquuddu ma kalele waa isku mid ishruuna rajulan ishruuna imraa alaaثuuna rajulan alaaثuuna imraa ilaa tiscuuna imraa mia iyo alifna tamiiskoodu waa maxee mufrad majruurah khalaas tamiisyaalba warkooda halkaas nooga hada laakiin waa qaana ogow waa dayn beri waa lagaa raba waayahay wain dakerta haddaad sheegto alcadada cadad haddaad sheegto cadadkaasoo almurakaba laiskorsiiyey wa huwa cadadka murakabka waa jumla muctarida wa huwa cadadka murakabkaa alladii midkii weeye istawjaba waajibsaday allaa yucraba cadam alicraabi icraab laanta waa midka waajibsadaye fa alxiq haleeshii alhaahawtaniidkii maca almuanai maca macduudi muanai macduudka muanakale jirkiisalaysi oo qiyaas kuwa biaakhiri haani murakabka juska labaad oo labeeya aakhirkiisana haleeshiye walaa taktasir ha u aaban yeelin biman khaalafaka qofka ku khilaafo meeshan xaad u dar iyo ku yidhaahdo xaba kalama socdaa naxwi ha u aaban yeelin ha u aaban yeelin wain dakarta haddaad sheegto alcadada ismulcadad haddaad sheegto cadadkaasoo almurakaba lay saaray murakab waxaa la yidhaahdaa axadda cashara laga bilaabo ilaa laga gaaro tiscata cashara axadda cashara laga bilaabo ilaa laga gaaro tiscata cashara waa intaas wey haddaad marka ku dhawaaqdo wahuwa cadadka murakabka alladii waa midkii istawjaba waajibsaday allaa yucrama cadama alicraabi inaan la icraabin waajibsaday marka laga reebo ina cashara inta kale waa mabni mabniy calىa fatxi juzayni ya lhah labada jusba fatxa lagu binayna axada cashara alaaata cashara ilaa laga gaaro tiscata cashara labada jusba fatxa la saara marka laga reebo ina cashara iyadu waa ina cashara waa mucrab ina cashara iyo inata cashara waa mucrab waxaa kaleeto oo dhici karta inaan labada jus la fadxin amaaniya cashara amaaniya cashara laba luqaa kuugu banaan inaad dariiqadii ku wado oo ah labada jusba fajci amaaniya cashara iyo inaad ya-da reebto sida macdii kariba sow baclabaka labada jusba fadxa lama saarayso laakiin macdii kariba markay aakirku muxtal noqday maxaa la sameeyey macdii kariba awelka juska hore sukuuna la saare soo ma ahan amaani casharaad dhigi karta iyadana maadaama aakirku muxtal yahay juska hore <coughs> inta kale mabniuc aakirka <laughs> iyo sidoo kaleeto waxaa muctala ixdaa cashara dumara tirinay ixdaa casharata imraa ixdaa casharata ixdaa iyada waa la reebi ixdaa amaaniya casharatana waa la dhihi karaa amaaniya waa la dhihi karaa iyo amaaniye labada jus baad dhihi karta fatxadana waa kugu banaanta kan waxa weeyaan sukuunna waa kugu banaanya laakiin hadde waxa weya ixdaa iyada sukuun waxayna kuguma banaana labadaasaad marka ka soo reebay wain dakerta haddaad sheegto alxadada xadadkaasoo almurakaba la ishorsiiyey wahuwa xadadkaas aladii kii weeye istawjaba waajibsaday allaa yucraba cadama alraab inaan la ixraabin fa alxiq haleeshii alhaha taniidka maa maca almacduudi muanai macduudka muanaka all jirkiisa lakiin halkaad haleeshiine biaakhiri aani juska labaad axada iyo cashara soo maaha yaa dambeeya casharadaa dambayda casharada haleeshii walaa taktarif ay laa tubaali wey haw aaba yeeli marka macnihii kuu noqday haddii uu noqdo ismu cadadku murakab ah oo cashara iyo qeyrkeedoo laysi saaray mabniyun calaa sidqi jusni horta waaya o marka laga reebo waxa weeya itnaa cashara oo ayado iska muxrab ah iyo ixdaa cashara iyo amaanii cashara oo iyadoo labada wejba kugu banaanya o tan kaleeto cashara markay qaybkeed la korsiiyo qiyaasa iyado ku soco casharadu qiyaasu ku soco haddaad mucanaf tirinaydo ta aad casharada ku dare haddaad mudakar tirinaydana taada waa ka dayne amaa juska hore juska hore oo ah, casharo la socda sidiis hore ku socona oo axadda iyo ifnaana awalba qiyaas ku socdeen qiyaasay ku soconayaan alaaa laga bilaabo ilaa ticana awalba cabsulqiyaasay ku socdeen cabsulqiyaasay ku soconayaan sidoodii waa ah, casharada cadadka ka horeeya juska horaa awal wixii qiyaas ku socon jiray qiyaaskii ku soconaa sida axadda iyo itna cashara taani iska daa qiyaas ayadoo ku socota weligeedba marka axadda cashara iyo itnay cashara marka laga reebo cadsul qiyaaskeedii ku socon awalba ku socon jirtay cashara laakiin waa isbedele fiir cashara marka keligeed ahayd xay ku socon jirtay cadsul qiyaas marka la korsiiyo cadad kalena qiyaaskii ku soconayo marka markaad hadda ku dhawaaqaydo labi iyo toban nin dheh labi iyo toban nin markaad leedahay ama saddex iyo toban dheh saddex iyo toban ka dhig saddex iyo toban ku dhawaaq alaaata cashara ad leedahay alaaata tasku dare ila ismu cadadkii ah mudakr cagsulqiyaasi ku socee casharana tana waa ka dayne ila qiyaasi ku socoto xaal tirin waa mudakre daad dumar tirinaydan maxaa leedahay alaa casharata alaa casharata taadku dare ila waxaa tidhahda munqanate oo casharadu qiyaasi ku soceen alaaadana tadaad ku dayne ila cagsulqiyaasay ku socotahay tadaad ka dayne marka waxa weeyaan inta cashara ka horayda dariiqadeedii horay ku soce oo ama qiyaas aheed ama cashu qiyaas aheed casharadu lakin way isbedelay iyadu qiyaasay ku soce miaaluhu miaalu cadad lmurakab cadadkii murakabkaa miaalkiisii qawlka waa qowlkaagaa tiraahdo cindii agtayda waxaa ahaaday alaa caharata jumaana alaa casharata jumaana saddex iyo toban oo jawha jumaanada waxa weeyaan waxaa la yidhaahdaa waa jawharta ka samaysan fidada khaaliska fidadu markay khaalis noqoto fidada markay khaalis tahay kuusha laga sameeyo kuushaasa waxa la yidhahdaa jumaana kuusha oo fidada khaalidka laga sameey wey kuul kuushaasaa la yidhahdaa cindii agtayda waxaa ahaadeen alaaa caharata jumaana koob iyo toban kuul ah agteeda ahaadeen kuushaasoo mandumatan la tixayoo xarag lagu tixay iyo wa duratan luul oh, tan waa luul duradu iyo wa duratan luul ah, waa jawharta qaaligaa weeya oo la firdhiyeyoo isagoo xarig aan lagu tixin macalkaas waa maxay alaaa tadi waa laga daayey cagsulqiyaasay ku socotaa maxay waxaa la tirinayaa muanasa waa jumaana casharana tadiyaa lagu daray qiyaasay ku socotaa ah, ilaa waxaa tirinaya muanafee tadiyaa lagu daray khalaas waa intaas waqad tanahaa waa dhammaaday alqawlu hadal laga hadlaa fi asmaai asmaada warkii asmaa waa naga dhammaaday halkaasuu kusoo haray halkaasuu ku gebagabay ah, ficil iyo waxaasa la gela waqad tanahaa wuu dhammaaday alqawlu hadal fi asmaai asmaada dhexdeeda xaalo hadalkaasu ahaaday cala tisaarin soo gaabinu ku dhammaado warka inu kuma badin wa cala sifaain oosasho aan macna dhammaystiray oona macnihii ka kala tegina waa ku dhammaaday waxa weeyaan war war gaaban oo faa'iido badanaan ku gebangebeeyo war gaaban oon dheerayn oo aad u faa'iido badan oon haddana macnihii aan kala dhimayn uu ku dhammaaday waqad tanaha waa dhammaaday alqawlu hadal fil asmaa ismaa dhexdeed xaal u ahaaday cala ikhtisaarin soo gaabin uu ahaaday wacala istifaain oofsasho oo macnaha la oofsado maqsuudka aan laga kala teginuuna ahaada ah, ikhtisaarka waxay yidhahdaan waxa la hahda alityaanu bilmacna almuraadi bilafdin qaliili ikhtisaarka waxaa la ihahdaa alityaanu bilmacna almuraadi macnihii la doonayo in lala yimaado maxaana laguna imaana bilafdin qaliilin lafdiga waa in hadalka la yareeyo macnahana aan laga soo kala tegin baabu nawaasib اficli haadaa kanu baabu nawaasib اficli ficilka kuwii kordhigaayey baabkoodii weeye ficilka almudaaric mudaarica ah. markuu dhameeyey waxa weeyaan asmaa ka hadlideed wuxuu galay afcaashi afcaasha marka wixii mucraba bisuu qaadla waxa mucrabkaana awalkii kitaabka lagu soo sheegay ficil mucraba kuma jiro afcaasha ilaa mudaaricun maahan ficil kale kuma jiro mudaaricaasoo weliba alkhaali an nuunayn labadii nuun ka maran marka ficil mudaaric waa nasbiy iyo waxa jasmiyu halkan ka galay baabu nawaasib اficli haadaa kanu baabu nawaasib اficli ficilka kuwii kordhigaya baabkoodi weeye ficilka almudaaric mudaarica ah. wa xaqa waxaa waajibay calaynaa korkeenna ku waajibay an nashraxa inaan sharaxno sharxan sharax sharaxaasoo yufimu fahamsiinaya maa caamilka yansibu iyo wamaa caamilka qad xaqiiqa yejsimu jasmina wa xaqa wa xuqa labadaba loo dabdiy waa ka u shaqlaya marka xuq waa majhuuliya musame wax kale ma kala aha wa xaqa waxaa waajibay an nashraxa ey sharxunaa inaan sharaxnaa waajibay noqotay sharxan sharax sharaxaasoo yuufimu fahamsiinaya maa caamilka yansibu kordhiga ficilka iyo wamaa caamilka qad xaqiiqa yejsimu jasmiya baydka macnihiisu waxa weeyaan waajib waxaan nagu amar haddaan asmaa ka hadalnay inaan sheegno waxa ficilka nasbinaya ficilka lagu sheegana mudaaricde ah, iyo waxa jasminaya khalaas waa intaas warkaas waana kan warkii fatansibu waxaa kor dhigaysaa alficla ficilka ficilka asaliima ee nabad qaba an an ayaa kordhigaysaa walan ayaa kordhigaysaa wakey ayaa kordhigaysaa wainshita haddaad doontana qulta waxaad leedahay likayla aad leedahay oo laamna waad ka hormarina leena waad ka dabamarina barar wa idan ayaa kordhigayda wa nasbu kordhig fi lmuctali muctalkii dhexdiisa xaalo u ahaaday ka saliimi kii nabadqaday oo kale weeye fansib kordhig hu muctalka tashfii waad bogsiine waad caafine cilata fatansibu ficla ficilka waxaa kor dhigaysaa ficilka asalima nabadgal asalimadaan looma baahnayna waa laga ficna maxaa yeelay ficilka saliimka iyo ficilka muctalka isku caamila nasiya laba caamil ma kala laha marka qofka ibtidaa'iga wuxuu moodaa marka la yidhaahdo fatansibu lficla saliima ficilka saxiixul aakhirka waxaa nasbinayda ficilka muctal aakhirka caamilkan inuusan nasbi karin saasuu moodaa mana aha ee wuxuu ula jeedaa ficilka mogta xaaladda la nasbiyo kii saxiixa ahaa iyo muctalkii ya-da iyo muctalkii wowda isku miday noqonay ila fadxadu waa ka wada muuqaneen lan yarmiya lan yadcuwa lam yadriba lan yadriba isku miday noqdeen soomaa marka ficilka marka la nasbiyo marka laga reebo ficilka alifta u dambaydo isku miduu noqdaa saxiixiisi muctalkiisu ah, fadxadu waa ka wada muuqaneen lan yadriba lan yarmiya lan yadcuwa isku miduu noqonaa marka muctalnimadiia meesha ka baxaysa waaba caafimaada isaga dhan markuu nasbada arko laakiin haddee midka alifta ku jirana asagu sidiiyaa loogu qadara sidiiya loogu qadara idan marka looma baahnayn qaydkaas fatansibu waxaa kordhigaysa alficla ficilka ficilka asalima nabad qabaa an an ayaa kordhigaysa nasbinayda walan ayaa nasbinayda wakey aa nasbinayda wainshita haddaad rabtana qulta waxaad leedahay likey laa oo laamna waa ka hormarine laana waa ka dabamarine waa idan ayaa nasbinayda nawaaibta ficilka mudaaric nasbiya labaa loo qaybiyaa maa yansibu binafsihi wamaa yansibu biayri wax nafsadiisa ficilka u nabiya iyo wax ayrkiisa u nabiya horta wax naftiisa u nabiyu hormariy waan aar aartaas uu kuu sheegay bis wey walidaa saas dareed naxwalada gabalaa yihahda ficil mudaaric afartaas bisa nasbida waana xaqiiqo afarta un baa nasbida si uma jeedin an ayaa nasbinayda anta laakiin nasbinayda waa ante il an waa meeqo carabiga an waa meel cabdikariim afar weeye an anfa anta waa masderiye inay tahay waa anta ficilka ka dambeeya masderka laga dhalaaliyo taas weeyaan marka maxaa ku baxay an masderiya haddaan nidhi saddex ko maxaa baxay anta zaaidada ah, anta zaaidada halkaga dhacdaa lamaa xiiniya iyo ficilkeeda inta udhaxayda lamaada oo xiiniyadaas falamaa an jaaa albashiiru falamaa an jaaa o amase xarfu jar iyo majruurka inta udhaxayda sida wa yowman tuwaafiina biwajin muqasamin kaan dabyatin kaan kaabtu waa xaraf jare dabyatinna waa majruurkii antaa ku dhex jirta taasoo kalaa baxdo an zaa'idaaha la yidhaahdaa anta labaadna waa anta la yidhaahdo waxa weeyaan mufasira halkay dhacdaa waxay dhacdaa bacda jumlatin fiihaa macna alqowli duuna xurufi jumlo oo macno qowl wadata xuruuf qowlna aysan ku jirin sida waawxaynaa waxaan u waxyoonnay ilayhi nabi nuun an ismac samee antaas waa mufasira maxaa ka horreeya waxyiga ka horreeya waxyigi waa qowl oo nabigu waa lala hadla haddana awxayna hadda xuruuftii qowlka kuma jirto so uma jeedid marka waxay dhacdaa an halkay dhacdaa bacda jumlatin fiiha macna alqowli duuna xuruufihi anta saddexaadna waa anta oo lha mukafaatu min aqiil alkay dhacdaa bacda cilmi cilmi waa inuu ka hormaraa calima ilaah wuxuu ogaaday an sayakunu anhu shani dhanni hadduu ka hormaro labaa kuugu banaan inaad ka dhigto mukafaatu min aqiila waxasibuu allaa takuunu waxay u maleeyeen allaa takuunu anhu shani mukafaatu min aqiila waxasibuu allaa takuunu allaa takuunu oo anta mukafafayna aqiil aad ka dhigto iyo allaa takuunu oo godanaan ka hadla iyo inaad ka dhigto almasderiya oo tidha waxasibu allaa takuuna markaas mukafaf min aqaa waa masderiya labaduba kuugu banaanta waxasibu allaa takuunu allat waana laba qiro oo labada qiro saabitaan soo ma jeedin marka haddii dhanni ka horey waa saas maxaa yeele dhannigu maogta cilmi go-anna maaha cilmina kama marna marka ama cilmigaad ku ambaareen mar haddaad ilmi ka ambaarto aad ka dhige mukafafina aqiila waxaa leedaa waxasibu anlaa takuunu aad leeda haddaad waxa weyn tiraa dee danigu cilmi jasmisan maahana waxaad dhigi kartaa waa masariya waxasibu anlaa takuuna labadoo ku banaan an waa afartaas midda naasibadahu waa anta masariyada fatansibu ficla ficilkii waxaa nasbinayda ficilkii asaliima nabadgalay an wa lan lan ayaa nasbinayda lan ayadoo waxa weeyaan kelimatun mawduucatun lidalaala calaa nafyi xadai fi zamani lmustaqbal waa xaraf loo dejiyey xadadka inay ka anfido zamanka mustaqbalka lan tadriba garaaci maydid lan taquula dhihi maydid wa key almasderiya key masderiyaa shardi waxaa ah laamu inay ka horayda lafdan ow taqdiiran waa in laamu ka horaydo lafdan sida likay laa tasow likay laa tasow ah, likay laamti lafdanad uga horayda sooma jeedid likay laa tasow ama se kay laa yakuuna duulatan bayna alaqniyaai kay laa yakuun ay likay laamti ku qadaranta marka waa in laamu ka horayda lafdan o taqdiiran o taqdiiran waay wa idan idan meeqa shariyay leedahay idan meeqa shardiya leedahay saddex shardi markay ficilka nasbinaydo shardiga koobaad waa maxay ayada horta waxa lahahay xarfu jawaabin wajazaain shardiga koobaad waa maxay an takuuna musadaratan fii awali jawaabi jawaabta awalkeeda waa inay dhacdaa qofa wuxuu ku yidhi azuuruka waxaan ku soo booqanaya hadan berri maxaad leedahay idan ukrimaka idan jawaabta waa inay uhoraydaa an taaca fii wali jawaabi o waa hardi shardiga labaad wa an yakuuna alficlu bacdaha mustaqbalan ficilka ka dambeeya waa inuu mustaqbali ee qofaa ku yidhi waxa weeyaan qad qadima zaydun zayd waa soo galay markaasaa tihi idan tasduqu aad leedahay ma banaana idan tasduqa hayla mustaqbal maaha ila sidqu waa wax dhacayba ee mogta marka ficilka ka dambeeya inuu mustaqbal yahaa la rabaa ee hadduuba yahay xaalo ma banaana mana nasbi karto ma dhihi kartid qofku yidhi waqaca kada wa kada markaasaa tir idan tasduqa ma dhihi kartid maxaa leedahay idan tasduqu ila haddaada ku sheega weeye ficilka ka dambeeya waa inu mustaqbaliya shardiga saddexaadna waa maxay an yakuuna alficlu muttasilan bihaa ficilka ka dambeeya iyada waa inaan la faslin waa inaan la faslin haddii la fasliyo ma banaana oo ma nasbi karo ilaa qasam in lagu kala faslin qasamka kama dhigo idan wallaahi narmiyahum bxarbin yashiibu iflu min qabli mashiibi ay yidhahdeen carabtu idan wallaahi ilaahaan ku dhaaranay narmiyahum waxaan idinku ridaynaa bixarbin dagaal dagaalkoo yashiibu iflu caruurtu ay ciroobaan carruurta cirra ka soo dhalato min qabli mashiibi duqnimadii ka hor caruur ayagoo saqiiraa cirooba dagaal aan idin dhedhansiinayna u leey marka idan wallaahi iir idan wallaahi narmiya hadda idan iyo narmiya xaa udhaxayda wallaahi udhaxayda waxba ka dhimi dhaartaasay dhex gashay marka shuruuddaasi le wa nasbu nasbihi fi lmuctali ficilka muctalka dhexdiisa xaalu ahaaday ka saliimu lamidi ficil muctala haddaad nasbido saliimku lamidi fatxad waa ka muuqaneen lan yarmiya lan yadcuwa laakiin waa midka wowda ku jiran iyo midka ya-da ku jiran laakiin kii alka ku jiran siisaa loogu qadare o fansib kordhiguu ku yidhi hu muctalka tashfii waxaad caafinaydaa cilata sakiimi kii jirana cudurkiisi waa baxa yarmii kordhig lan yarmiya yadcuu kordhig lan yadcuwa cudurkiisa ma bixin waad bogsiinaydaa haddaad kordhigto laakiin waa labadaasi ogo walaamu xiina tabtadi bilkasri ka mili maa tuksaru laamu ljari halkaasa iska joog وإن ضبط الواو للاستناف إن حرف شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل شرط والثاني جواب وجزاء مبني على السكون لا محل له من الإعراب نطق فعل ناضي مبني على السكون الاتصال بضمير رفع المتحرك في محل جزم بإن فعل شرط والطاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل بالعقود جار ومجهور متعلق بالنضغط في العدد جار ومجهور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائنين حال من العقود فانظر الفا ورابطة للجواب انظر فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت والجملة من الفعل والفاعل في محل جسم بإن جواب شرط وجملة شرط وجواب لا محل الله من الإعراب لأنها مستأنفة إلى المعدود جار ومجهور متعلق بانظر luqiita luqii ficlu maadi muqayaru siiqa mabniyu cala sukuuni litisaari bidamiir rafci mutaxarik laa maxal lah min alraab wa taau damiiru mutaصil mabniyu cala fatxi fi maxal rafci naaib faacil arashada mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbi fatxatun muqadaratu cala akiri manca midura ishtiqaal maxali bisukuni rawi wa jumlatu ducaay laa maxala lahaa min alicraabi jumladan oo luqiita rashad waxa weeya waa ducaaiya laa maxal laha min alraab tamaamulbaydaa loola jeeda beydkaa lagu buuxina baydkaa lagu buuxinahe maxalka craab kuma le faabit alfaaufaaulfasiixa abit ficlu amrin mabniyun calaa sukuunin muqadarin calaa aakirihi manca min dura ishtiqa maxali bixarakati takhalusi min iltiqaa saakiniin wafaacilu damiru musatiru juban taqdiiruhu anta alaa mafculu bihi mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi akhirihi wاljumlaة min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli fihi maca nasbi maqulu qowli maxduufi maca darfu makaanin mansuubun calى darfiyati makaniyati wcalaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakhirihi wa darfu mutacaliq biasli maca mudaaf almudakri mudaaf ilay majruur wcalaamatu jari kasratu daahiratu fi aakhirihi waxdi falwaaw xarfa casri dhexdii ficlu amri mabniyu calى sukuni la maxal lah min alcraab wfaacilu damiru mustatir wujuban taqdiiruhu anta wاljumlaة min alficli wاlfaacili fihi maca nasbi macduufaة abit h maca darfu makaani mansuubin calaa darfiyati makaniyati wacalaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhirih wa darfun mutacaliqu biixdih maca mudaaf almuanai mudaaf ilayh majruur calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhirih almushtari sifatu lmuanas wa sifatu majruuri majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhirih taqulu ficlu mudaaric wafaacilu damiru mustatir wujuban taqdiruhu anta waljumlatu min alficli walfaacil la maxala laha min alcraab liannaha mustanafa اللام حرف جر والياء ضمير متصل مبني على سكون في محل جر الجار والمجرور متعلق بخبر متقدم محذوف وجوبا تقديره كائنات خمسة مبتدا مؤخر مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره خمسة مضاف أثواب مضاف إليه مجرور وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدا المتأخر وخبر المتقدم في محل نصب مقول قوله جدد صفة أثواب وصفة المجرور مجرور وعلامة جر كسرة مقدرة على آخر منع من دون اشتغال محل بسكون ضرب وزم الواو حرف عطف اسم فعل أمر مبني على السكون لا محل الله من الإعراب وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت لها جار ومجرور متعلق بأزم تسعا مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره من النوق من حرف جر النوق اسم مجرور بمن وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجر والمجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائنة كائنة صفة تسعة وقد الواو حرف عطف قد فعل امر مبني على سكون الله محل الله من الاعراب وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت والجمله من الفعل والفاعل في محل نصب معطوفه على جمله لي jumlada ah wasnum lahaa tican jumladaas waxaa lahada waljumlatu min alficli walfaacili fiihi maxanas maxduufatun calaa jumlati lihamsati aswaabic jumlada ah waa qudna sidoo kaleeto weeyaan ayadana halkaasaad ku cadfaysaa wain dakarta alwaaw lilisinaafin xarfu shardin jaazim yajzimu ficlayn alwaalu ficlu shardin watani jawaabi wajazahu mabniyan cala sukun lah maxal lah min alcraab لا محل الله من الإعراب ذكر فعل الماضي مبني على السكون الاتصال بضمير رفع المتحرك في محل جزم به فعل شرط والطاء فاعل مبني على الفتح في محل الرفع العدد مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره المركبة صفة العدد وصفة المنصوب منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره ولا لف للإطلاق وهو الواو اعتراضية الواو huwa damiiru rafci munfasil mubtada mabnin cala lfatxi fii maxali rafcin aladii is mawsuulin khabarun mubtaday mabniyun cala sukuuni fii maxali rafcin istawjaba ficl maadin mabniyun cala fatxi laa maxala lahu min alicraab wa faaciluhu damiirun mustatirun jawaasan taqdiru huwa yacuudu cala almurakab allaa yucraba an xarfu masderiyi wa nasbin laa naafiya yucraba ficlu mudaaric muqayaru siiqa mansuubu ban wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fii akhirihi اخره ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره ويعود على المركب ولا لف للاطلاق والجمله من الفعل والنائب الفاعل في تاويل مصدر مفعول به استوجب والتقدير عدم الاعراب عدم مفعول به استوجب منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره عدم مضاف الإحراب مضاف إليه مجرور علامة جره كسرة ظاهرة في آخره wاljumlaةu min almubtada'i oo huwa ah iyo wakhabari oo aladii ah laa maxala lahaa min alcraabi lannaha muctaridaة bayna shardi wa jawaabi فألحق الفاء رابطة للجواب الحق فعل أمر مبني على سكون مقدر على آخر منع من دون اشتغل المحل بحركة التخلص وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت ولها مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل جسم بإن جواب شرط وجملة شرط وجواب لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة مع ظرف مكان منصوب على ظرفية المكانية وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وظرف متعلق بألحق مع مضاف المؤنث مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره بآخر جار ومجرور متعلق بألحق آخر مضاف الثاني مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء منع من ظهور الثقل ولا تكترث الواو حرف عطف تكترث فعل مضارع ولا تكترث الواو حرف عطف لا ناهية تكترث فعل مضارع مجزوم بالله النهية وعلامة جسمه سكون مقدر على آخر منع من دون اشتغال محلي بحركة الروي وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت والجملة من الفعل والفاعل في محل جسم محذوفة على جملة فألحق الهاء مثال مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخر مثال مضاف لها مضاف إليه مبين على ضم في محل جر وخبر المبتدا محذوف تقديره قولك قول خبر المبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة qwl mdaaf alkaas mudaaf ilayh mabniin cala fatxi fi maxali jarin wljumlatu min almubtada wakhabari laa maxala laha min alacraab liannaha mustanafa cinda darfi makanin mansuubin cala darfiyati makaniyati wacalaamatu nasbi fatxatu muqadarat cala ma qabla ya ilmutakalim manac min duhra ishtiqal maxali bixarakati lmunaasaba wa darfu mutacaliqun bikhabarin mutaqadimin maxduufin wujuban taqdiiruhu kaa'inaatun cinda mudaaf ya mutakalim mudaaf ilayh mabniin cala sukuni fi maxali jarin alaaata cashara mubtada muaqar marfuucu bilibtidaai wa calaamatu rafci ثلاثة عشر مبتدا مؤخر مبني على فتح الجزئين آه سوى مبني ثلاثة عشر مبتدا مؤخر مبني على فتح الجزئين في محل رفع والجملة من المبتدا المتأخر وخبر المتقدم في محل النصب مقول قول المحذوف قول كذا لسوء قدر جملة أو مثال يقول كنا ومستأنف الله محل من الأعراب جمانة تمييز منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره منظومة صفة الجمانة وصفة المنصوب منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والدر الواو حرف عطف در معطوفة على الجمانة والمعطوف على المنصوب منصوب علامة نصب فتحة مقدرة على آخر منع من در اشتغال محلي بسكون الروي وقد تنهى الواو للاستثناء قد حرف التحقيق تنهى فعل ماض مبني على فتحة مقدرة على الألف منع من دور التعادل القول فاعل التناهى مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة في الأسماء جار ومجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقدير كائنا حال من القول على اقتصار جار ومجرور متعلق بالتناهى وعلى استفاء جار ومجرور معطوف على الجار والمجرور الذي قبله وحق الواو للسنا في حق فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب فاعل كي سبها ان حرف مصدر ونصب نشرع فعل, فعل مضارع منصوب بان وعلامه نصب فتحه ظاهره في اخره وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن شرحا مفعول مطلق منصوب علامه نصب فتحه ظاهره في اخره والجمله من الفعل او نشرح اه والفاعل او نحن اه في تاويل مصدر فاعل حق والتقدير شرحنا شرح شرح فاعل حق مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره شرح مضاف ما مضاف إليه مبني على سكون في محل الجر والجملة من الفعل أو حق إيه هو فاعل أو شرحنا لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة يفهم فعل المضارع مرفوع للتجرد من الناصب الجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على شرح شرحا ثاني والفعل والجملة من الفعل أو يفهم والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب صفة شرعا والرابط بينهما الضمير الذي هو فاعل يفهمه ma ismawtun bimacna aladii mafcuulu bihi yufiimu mabniyun cala sukuuni fihi macna nasri yansibu ficlu mudaaric marfuucun litajarudi min annaasib aljaazim wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri wafaacilu damiiru musatirun jawaadan taqdiru wa yaxudu calaa ma alficla mafcuulu bihi mansuub calaamatu nasri fatxatu daahiratu fi akhiri waljumlatu min alficli oo yansiba walfaacili walmafcuuli laa maxala laha min alacraab liannaha silatu mawsuul oo maadca walcaydu ila lmawsuuli addamiiru aladi huwa faacilu yansibu wama alwaawu xarfu xadfin ma ismawsuulin bimacna aladii mactuufun calaa ma mabniyun cala sukuuni fihi macala nasrin ad xarfu taxqiiq aad leedahay yejzimu ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min annaasi waljaazi wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri wafaacilu damiiru mustatiru jawaasan taqdiru wayacuudu calaa ma wاljumlatu min alficli wlfaacili laa maxala laha min alixraab liannaha silatu ma wاlcaydu ila lmawsuuli adamiru ladi huwa faacil yejzimu fatansibu alfau fa lfasixa tansibu ficlu mudaaric مرفوع للتجرد من الناصب والجازم علامة رفع ضمة ظاهرة في آخر الفعل مفعول به مقدم منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره السليم صفة الفعل وصفة المنصوب منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره أن فاعل تنصب مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخر منع من ظهر اشتغال محلي بحرك بسكون الحكاية بسكون الحكاية ولن الواو حرف عطف لن معطوف على أن والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخر منع من دون اشتغال المحلي بسكون حكاية وكي الواو حرف عطف كي معطوف على أن والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخر منع من دون اشتغال المحلي بسكون الحكاية والجملة من الفعل أو تنصيب أي والفاعل أو أن وما عطف عليها أي والمفعول أو الفعل ذا في محل نصب مقول قول المحذوف wain shita alwaawu ictiraadiya in xarfu shardin jaazimin yejzimu ficlayn alawaalu ficlu shardin waani jawaabu jazaa mabniin cala sukuni la maxal min اlcraab shay ficl maadi mabniin cala sukuni litisaali bidamir rafci mutaxariki fi maxali jasmin in ficlu shard wataau faacil mabniin cala fatxi fi maxali rafci الرفع والجواب شرط محذوف تقديره قلت قل فعل ماضي مبني على السكون الاتصال بضمير رفع المتحرك في محل جزم بإن جواب شرط وطاء فاعل وجملة الشرط والجواب لا محل لها من الإعراب لأنها معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه لكي لا مقول قول منصوب علامة نصر فتحة مقدرة على آخر منع من دون التعادل وإذا الواو حرف عطف إذا معطوف على أن والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخر منع من دون اشتغال محل بسكون الحكاية والنص والواو للاستئناف النص مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره في المعطل جار ومجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائنا حال من النصب كالسليم جار ومجرور متعلق بخبر محذوف وجوبا تقديره كائن والجملة من المبتدا النصب وخبره وكائن laa maxal laha min acraabi lnaha mustanafa saasaan raabay maxamed amiin si kalo raabay faanib afaasixa lana afsaxad can jawaab shardi muqadari taqdiiru idaa carabta anahu ka salimi waarata bayaan icraabihi aqul laka insi insi ficlu amri mabniin cala sukun la maxal